eeyaabaad ku dariyo eeyaa aabbo baad odhan ama eeyaa e-, abi waa sax wey eeyaa kolkaa waxaynu ognahay xagga hore ayaa marka qofka loo dhawaaqayo ereyo ilaa sideed ah ayaa xagga hore lagaga daraa soomaaligu laakiin waa cagsiyo xagga dambe ayuu kaga daraa soomaaliga haddii maxamed adoonto inaad u dhawaaqdo xagga dambe ayaad kaga dari ereyga ow ah muxamadow baad odhan cabdiyow baad odhan ereyga xagga dambe lagaga darayaa inaga dhawaaqa af carabigana xagga horaa lagaga daraa af soomaaligana xagga dambe ayaa lagaga daraa dhawaaqa haddaba munaadaha oo ka loo dhawaaqayo ah munaadaha ayaynu halkan horta ku baranaynaa axkaamtiisa munaaduhuna fii maxalli nasbin buu noqon munaaduhu fii maxalli nasbin ama mansuub labadaa mid ahaan munaaduhu marfuuc ma noqdo majruurna ma noqdo fii maxalli rafcin iyo fii maxalli jarin toona ma noqdo munaadaha marka aynu doonayno munaaduhu waa mansuub ama fii maxalli nasbin ismiga laga hadlaya waa munaadaha hadduu fii maxalli nasbin yahay waxa dhici kara inuu munaaduhu godan yahayba inuu madmuum yahay baa dhici kara oo dambe uu sito ardayga haddaba naxwuhu una u baxsanayn wuxuu odhanayaa war munaadigu sawkii mansuub ahaa maxaa loo goday yaa muxamedu markaad leedahay ama yuusufu acrid can haada markuu ilaahay leeyahay yuusufu waa munaada yuusufkani waana la godayaa oo godaalkaasuu sitaa haddaa inuu waana fii maxalli nasbina la soco godaalkan xarakada muuqataa waa tii binaha icraabkiisa rasmiga ihina waa maxalka oo fii maxalli nasbin buu yaallaa markaa yaa muxamedu ayaad odhanaysaa annidaa marka ereyga nidaa laga hadlayo baabu nidaa'i buu kitaabkeenan yidhi ereyga annidaa marka laga hadlayo waa dhawaaq waxa weeye masder ficilkiisu uu ahaa naadaa naada naadaa wuu dhawaaqay nidaa'an dhawaaqid janasa wuu u jinsi noqday jinaasan jinsi noqosho jaahada uu dagaalamay ama wuu jihaaday jihaadan qaatala qitaalan waxaa laisla og yahay ficilku hadduu afar xaraf ka kooban yahay ka labaadna uu alif yuwo faacala uu ku yimaad masderkiisaa ficaal lagu keenaa nidaa'an jinaasan jihaadan sibaaqan qitaalan saasaad ku keenaysaa nidaa'an waa masder haddaba kelmadda nidaa'an waa masder ficilkeeguna naadaa buu ahaa naadaa yunaadii nidaa'an baabunidaa'i nidaha oo masderka a ah marka laga hadlayo nidaha waxaa loo yaqaanaa af carabiga dalabu liqbaali biyaa ow ixdaa akhawaatihaa waa dalabu liqbaal waa in la codsado inaad qofka soo qaabisho biyaa lafdiga yaaa ah ayaa lagu codsanayaa soo qaabilidda yaa muxamed baa lagu odhanaya haddii lagu dhawaaqo miyaadan sii eeginka ku dhawaaqaya ka kuu dhawaaqayaad sii eegaysaayood qaabilaysaa waa dalabuliqbaal biyaa yaabaad ku soo qaabil waxaa lagaa dalbi inaad soo qaabisho yaabaana lagu dalbayaa ow ixdaa akhawaatihaa ama kuwa lamidka ah ayaa lagu dalbayaa oo yaada talow yaa lamida yaada waxa lamida hamsaha oo qura markaad yaa muxamed leedahay waxa kuu bannaan inaad amuxamed tidha amuxamed ama yaa muxamed isticmaal ama amuxamed isticmaal ama ayaaba isticmaala ayaa ama hayaaba isticmaala hayaa muxamed ayaa muxamed muxamed ey muxamed yaa muxamed waa muxamed eeg waa ereyada dhawaaqa ilaa sideed erey weeyaan laakiin kitaabteennani waa mukhtasaraad oo in yarba inoo keeni haddaba nidaha waxaa lagu tacriifiyaa ama tilmaanta niduhu uu yahay waa dalabu liqbaal soo qaabilid la dalbo biyaa lafdiga yaaa ayaa lagaaga dalbayaa ow ixdaa akhawaatihaa ama kuwa la midka ah mid ka mida ayaa lagaaga dalbayaa mas'aladan waxaa ku kala duwan camriidiga iyo ajrumiga ajrumigu baabkan wuxuu odhan jiray baabulmunaadaa eh, almunaadaa buu ajrumigu odhan jiray kitaabkeennanina baabunidaa'i buu yidhi labada sheekh gartooda balqaada culimo iyo maa saxan baad u malaynaysiin baabulmunaadaa iyo baabu nidaai ajrumigu baabulmunaadaa buu ahaa haddaan haysiin dib ugu noqda baabulmunaadaa buu ajrumigu ahaa sheekeennanina waa baabunidaai labadaa qoraal ama labadaa tacbiir iyomaa saxan kii ajrumiga ayaa saxan oo in maxay la yidhaabay ahayd baabulmunaadaa in la yidhaabay ahayd oo munaadaha inaan nide la odhana munaada la yidhaabay sababta munaaduhu ku saxan yahayna waxa weeyi ka halkan lagaga hadlayo ee mansuub ah ama fi maxali nasbin ma munaadaha mise waa nidaha waa munaad waayo niduhu waa dhawaaqaba waa macno niduhu waa dhawaaqa munaaduhuna waa loo dhawaaqaha ka haddaba mansuub noqonaya ama fi maxali nasbin noqonaya nidaha maahe waa munaadaha kolkaa baabulmunaada inuu yidhaha bay ahayd sheekheenna baabulmunaada inuu yidhaahdo ayaa u habboonayd ama u wanaagsanayd tunaadaa waa loo dhawaaqaa horta asalba waxa loo dhawaaqaa waa shan buu yidhi shanta ha inoo sheego loo dhawaaqo wa shantaasi mufradun waa mufrad mufradka oo calamun calama wa mufradun iyo mufrad mufradka oo munakarun la nakireeyey mufradka oo yu'amu loo qasdayo qasdan u qasad loo qasdayo wa mufradun iyo mufrad munakarun la nakireeyey oo siwaahu kaa hore aan ahayne ka duwan kadaa kan waxaa la mida almudaafu ka mudaafka ee la idaafeeyo iyo waladii ka daahaahu isaga shabaha shabiih bilmudaafka wuxuu sheekheennu yidhi markaynu inagu tacriifinnay nidaha wuxuu sheekhu jeclaystay inuu waxyaabaha loo dhawaaqi karo inuu inoogu daro ayuu jeclaystay markaasuu yidhi maxaa horta loo dhawaaqi karaa asal ahaan waxaa loo dhawaaqi karaa waa maxay oo maxaynu odhanaynaa waa loo dhawaaqi karaa waxyaabaha loo dhawaaqaa waa shan buu ina yidhi shantaas bal haddayla eega xaqiiq ahaan saddex baa fududaa inuu marka hore yidhaah saddex shay baa loo dhawaaqaa saddexdaasaa laakiin shan noqon doona saddexda shay ee loo dhawaaqo waa mudaaf ka loo dhawaaqayaa inuu mudaaf yahay mudaaf waa la garanayaa baan u malayn cabdiraxmaan iyo cabdilaahi iyo saaxibu sijni iyo waxyaabaha saaxibalbayt iyo rabalbayt iyo waxyaaba noocaaso rabalcaalamiin iyo waa loo dhawaaqaya waana mudaaf maxaad odhanaysaa markaad u dhawaaqayso cabdiraxmaan yaa cabdaraxmaan baada yaa cabdaraxmaan waa inaad haddaba mansuub ka dhigtaa isaga lama godo waad kordhigaysaa uun yaa cabdaraxmaan maxaad odhanaysaa markaad eh, rabbialcaalamiin aad u dhawaaqayso ma yaa caalamiin baan odhan yaa rabbialcaalamiin ma waa khalad weeyi yaa rabbialcaalamiin ma odhanaysid yaa rabbulcaalamiinna ma odhanaysid maxaad odhanaysaa markaa yaa rab alcaalamiin waa munaade welibana mudaaf ah waa inaad mansuub ka dhigtaa yaa rab alcaalamiin shaykhana baad u dhawaaqaysaa maxaad odhan ma shaykhina baan idhaa yaa shaykhina waa khalad haddama shaykhunaa baan idha yaa shaykhunaa waa khalad maxaan idhaahdaa yaa shaykhana baan khadaa waa inaan kordhigaa yaa shaykhana waa inaan idhaahdaa haddaba munaaduhu ka loo dhawaaqaya mudaaf wuu noqonaya waa qodobkeenna koobaad munaadihi waa mudaaf waa kow waxaa kaluu noqdaa shabiih bilmudaaf mudaafka ka shabahay baabkan hore baabulaag ana waynu ku soo barannaye shabiih bilmudaaf mid loo yaqaano ayaa jira kolkaa munaadihii shabiih bilmudaaf buu noqonaya shabiih bilmudaaf maxaa looga jeedaa shabiih bilmudaaf waa maxay maxaa looga jeedaa shabiih bilmudaaf culima shabiih bilmudaaf waxaa looga jeedaa mudaafku mudaafun ilayhi buu wataa macnihiisa dhammaystira oo rab alcaalamiin hadda rabbigu alcaalamiin buu wataa maaliki yowmidiin maaligu yowmidiin buu wataa cabdiraxmaan cabdigu arraxmaan buu wataa mudaafku sida la og yahay mudaafun ilayhi macnihiisa dhammaystira ayuu wataa haddaba shabiih bilmudaafna waa ismiga wata erey kaleoo ka dambeeya oo macnihiisa dhammaystiraya oona mudaafun ilayhi u ahayn waxa dhici kara eraygan ka dambeeya shabiih bilmudaafku inuu marfuuc yahay faacil ama naaibu faacil ama naa'ibu faacil munaadahan shabiih bilmudaaf lagu odhanayaa waa lafdi caadiya laakiin lafdigana iskaga baahan faacil inuu qaato hadda ficil maaha isagoon ficil ahayn buu faacil qaadanaya munaadahani kolka faacilkiisiiyo marfuuca ayaad ka daba keeni waxaad odhanaysaa yaa kariiman khuluquhu warkay akhlaaqdiisu fiican tahayow laa tabcud canii hayga fogaan yaa kariiman khuluquhu ka akhlaaqda wanaagsanow laa tabcud canii hayga fogaan haddaba yaa kariiman markaynu culima idhaahno ereyga kariiman ah waa munaade yaa kariiman waa munaade munaadahani waa shabiih bilmudaaf waayo faacil buu u baahan yahay dhammaystiraa kariiman hadda faacil buu qaadanayaa isagoo munaade ah faacilkiisuna waa khuluquhudan ka dambaysee godan yaa kariiman khuluquhu laa tabcud canii shabiih bilmudaaf baa la odhanayaa munaaduhu markuu faacil u baahdo ama naa'ibu faacilba uu u baahdo hadduu naa'ibu faacil u baahdo waxaan odhanayaa yaa maxmuudan ficluhu laa tatahawar yaa maxmuudan ficluhu ereyga maxmuud waa munaade wuxuuna u baahan yahay naa'ibu faacil yaa maxmuudan waa munaade muxuu u baahan yahay munaadaha maxmuudihi naaibu faacil oo ficluhubaa hadda naaibu faacila ficluhu ereyga ficluhu waa naaibu faacil maxmuudka uu qaadanayo haddaba maxmuudkii waa shabiih bilmudaaf ilayn marfuucu ka dambeeyo naaibu faacila buu u baahdaye waxaa kaloo jira munaadahani wuxuu iskaga baahanayaa mafcuulun bihi waxaan odhanayaa yaa aalican jabalan ama yaa xaafidan alqur'aana baan odhanaya yaa xaafidan alqur'aana xaafidan waa munaade mafcuulun bihi mansuuba ayuu baahan yahay oo waa alqur'aana ama wuxuu u baahnaan karaa jaar iyo majruur waxaan odhanayaa yaa raxiiman bilmasaakiin yaa raxiiman bilmasaakiin masaakiinta ka u naxariistow irxam irxamna noo naxariisa annagana yaa raxiiman bilmasaakiin raxiiman bilmasaakiin ereygan raxiimihi waa munaade wuxuu u baahan yahay jaar iyo majruur daba dhaca oo macnihiisa dhammaystira haddaba waxaa laguu sheegayaa shabiih bilmudaaf waxaa loo yaqaanaa waa munaaduhu markuu marfuuc u baahdo macnihiisa dhammaystira ama munaaduhu uu u baahdo mansuub macnihiisa dhammaystira ama munaaduhu uu u baahdo jaar iyo majruur shabiih bilmudaaf baa la odhan kitaabkeennii ruuxul icraabka waxaan ku soo qaadanay shabiih bilmudaaf tacriifkiisa waxaynu nidhi huwa maa tacalaqa bihi shayun min tamaami macnaahu sawaaun akaana marfuucan am mansuuban am majruuran baynu soo nidhi shabiih bilmudaaf kaas ayaa horta lagu tilmaamaa munaada haddaba shabiih bilmudaaf hadduu yahay lama godo markaad leedahay hadda yaa xaafidan alqur'aan magacan xaafida ma godi karaysid ila waa shabiih bilmudaafe waa inaad fadxatayn siisaaba yaa xaafidan alqur'aan ama yaa raxiiman bilmasaakiin ama yaa kariiman khuluquhu waa inaan ereygan iska tanwiinsadaa tanwiin baan ku darsanaya ila waa shabiih bilmudaafe hadduu mudaaf yahayna hadduu mudaaf yahayna idaafada tanwiinta diidaysae fadxa qudhaan siinaya labadaasiba waa mucrab laba ma iga haysiin munaaduln waa saddex baynu nidhi sheekhuna waa shan buu ina yidhi isma diidanine saddex iyo shantaasi way istegi doonaanuun ka koobaad waa mudaaf ka labaadna waa shabiih bilmudaaf ka saddexaadna mufrad baa la yidhaahdaa ka saddexaad maxaa la yidhaahdaa mufrad waa maxamed markaad u dhawaaqayso ama cali markaad u dhawaaqayso dhammaan raggan hadda culimmada meesha fadhida magacyadooda weynanka markaad u dhawaaqaysid ilaa ninka dee cabdulkariim la odhanayo ama cabdilaahi la odhanayo ama cabdiraxmaan ee magiciisu uu dee mudaafka yahay mooyaane waxaynu leenahay culimo magaceenani mufrad buu noqonaya hadaba mufradkii saddex buu qaybsamay mufradka ayaa saddex u qaybsamaya inuu mufradku mufrad calama yahay magacyadeennin oo kale iyo inuu mufradku kiro maqsuudo ay ahay loogu qastayo yaa rajulu wa rajul rajul waa nakiro haddana gaar baan ugu qastayaayo nin gaara nin keliya ayaan la hadlayaa maxaan odhanayaa markaa yaa rajulu waa ninkanow ninow hadama aha iska ilaali yaa rajulu waa ninkanow waa nin gaara ayaan la hadlayaa ragga oo dhani markaa ii jawaabi maayaan kaan la hadlayo qura ii jawaabaya yaa rajulu waa nakira maqsuuda baa la hadaba haddaba culima mufradka calamka ah yaa muxamadu ama yaa yuusufu ama yaa ibraahiimu iyo nakirada maqsuudada ayaa rajulu labadaa waa la bineeyaayo waxa lagu bineeyaa wixii lagu rafcin jiray haddii dambe lagu rafcin jiray damaan ku binayna oo yaa muxamadu iyo yaa rajulu ayaan odhan haddii alif lagu rafcin jiray musanne noqdaanna alif baan ku binayni muxamed markaan u dhawaaqayo isagoo labaah eeg isagoo laba ah alif baan ku binayn oo maxaan odhan yaa muxamadaani hadaan nakiro maqsuudaa ah oo rajul ah aanu dhawaaqayay laba noqdaanna alif baan ku binayn oo maxaan odhan yaa rajulaani iyo yaa muxamadaani yaa muxamadaani waa calamkii oo sidaynu ognahay eh, muan ah yaa rajulaanina waa nakiro maqsuuda oo muan ah alif baa lagu binayn hadda waxaad u fiirsataa hadduu jamac mudakara noqdo jamac mudakaru saalim wow baa lagu rafcin jire wow ku binee bal muxamaduun u dhawaaq maxaad markaad muxamaduun u dhawaaqaysid yaa muxamaduuna wowgaasaad ku binayni ama rujayluun u dhawaaq rujayluun maxaan odhan haddaan rujayluun u dhawaaqayo rag yarayaal haddaan u dhawaaqayo maxaan odhan yaa rujayluuna baan odhan yaa rujayluuna laakiin rajul dee jamac mudakarusaalim kama dhigi karo magaca rajula sidiisa sifana ma aha calamna ma aha jamac mudakarusaalim lagama dhigi karo laakiin haddaan rajul tasqiiriyo oo rujayl aan idhaahdo oo nakira maqsuudo aan ka dhigto markaasuu ii noqonayaa rujayl sifo dee jamc mudakrusaalim iiga dhig ilan dariiqii sifadu markaa ka soo aroorayaaye yaa rujayluuna rag yarayaashanow waa rag yarayaar gaar ah weeyaan rag yaryaroo gaara ah ama aan xaqirayo oo gaar ah way raggaan la hadlayaa culima halkaa laba ma iga haysiin labadaad iga haysiin waa maxay waa mufradulcalam waa kow iyo nakira maqsuuda maxaa lagu samaynayaabaa inaynu nidhi waa yubna eeg calaa maa yurfac bihima waxa lagu binayni wixii lagu rafcin jiray haddii dambe lagu rafcin jiray damaad ku binayn haddaad alif ku rafcin jirtayna alif baad ku binayn haddaad wow ku rafcin jirtayna wow baad ku binayn labadaa iigu gee labadii hore la nasbinaya ee mudaaf iyo shabiih bilmudaaf ah, afar ma haysataa mufradka ka saddexaad waa nakiro hayru maqsuuda ah nakiro aan loo qasdaynin yaa rajulu saw ninkanow maaha ninkanow saw ma bal hadda la garanayn u dhawaaq nin aan la garanayn haddaan u dhawaaqayo waan iska kor dhiganayaa waa mansuub isagu mebni maaha maxaan odhanayaa yaa rajulan waa ninow waa indhooloo kale ka soo qaad indhoole ka soo qaad doonaya nin inuu gacanta qabto gabadhse ma ogolo inay gacanta qabato muxuu odhanayaa indhoolaha ninka uun raadinaya ma nin gaaruu raadinayaa mise wax magaca nin uun lebuu raadinayaa nin uunbuu raadinayaa muxuu odhanayaa indhoolahaasi markaa ya rajulan khud biyadi war ninow gacanta i qabo kaa dooniba ahaw yaa rajulan khud biyadi ninow waa magaca nin uun wax lebaa la doonaya ama ha ahaada ninkaasi nin yar ama ha ahaada ninkaasi nin weyn yaa rajulan waan iska kordhigaya haddaba culimo waxaad u fiirsatiin aayaddan qur'aanka ah marka la macnaynayo waa inaan iska ilaalino culimmadu siday inoogu macneeyaan ku baraaruga hadda marka ilaahay leeyahay qulna yaa naaru kunii bardan yaa naaru maxaa laynoogu macneeyaa qulnaa yaa qulnaa waxaanu nidhi yaa naaru naaray miya naaray maaha waa khalad naaray inaad tidhaahdo yaa naaru waa inaan maxay idhaahdaa naartanay eeg naartanay waa naar gaar ah ayuu ilaahay la hadlayaa oo qabow uu noqo uu leeyahay tii nebi ibraahim lagu duuray haddii naaray aan idhaahdo nakiro maqsuuda iga noqonaysaa ilaahay daboo dhan ayuu qabow ka dhigi lahaa dabku meeluu joogaba qabow buu noqon lahaa haddii yaa naaru naarey kuunii berdan qabow noqo aynu nidhaa dee ilaahay baa dabka amray inay qabow noqotee muxuu dabku u baa lagu odhanaya ilaahay kalaamkiisu muna run ahayn kolka yaa naaru naaray maahe waa naartaney naar gaar ah ayuu ilaahay la hadlay uu qabow noqo ku yidhi naaraha kalese lama hadal waad ila socotaa baan u malayn haddii naaroo dhan qabow noqo laleeyahay muxuu ilaahay ugu dhawaaqi lahaa yaa naaru halkuu ka yidhi ilaahay muxuu odhan lahaa qulna yaa naaran baa la lahaa yaa naaran fadxatayn baa la siin lahaa naaroo dhan baa markaa qabow noqon lahay waa ila socotaa baan u malayn yaa naaru waa naartaney yaa naaranna waa naarey meel kasta joogo yaa rajulu waa maxay macnihiisu yaa rajulu yaa rajulu balii macnee may macnihiisaan doonaya yaa rajulu waa ninkanow yaa rajulan ii macnee haddana waa ninow yaa shurdiyu waa maxay macnihiisu yaa shurdiyu waa askarigano waa midku hortaagan ama aad fahmaysid yaa shurdiyan waa maxay macnihiisu yaa shurdi waa askariyo magaca askariya un wax labaad markaa raadinaysaa yaa shurdiyan yaa shurdiyu waa inaan kala fahanno annakira almaqsuuda iyo annakira hayru lmaqsuuda waxay ku kala duwan yihiin nakira maqsuudaah iyo nakira hayru maqsuudaah oon loo qasdaynin labadaas ayay kala noqonayaan haddaba nakiradu hayru maqsuuda hadday tahay waa mucrab oo fatxaad siini hadday musano tahay yabaad ku nasbini hadday jamac mudakarusaalim tahay yabaad ku nasbin yaa muslimiina waa maxay yaa muslimiina yaa muslimiina bal macneeya waa muslimiinay meel kasta jooga oo magaca muslimuun ciddii lahay yaa muslimuunana macneeya wow baan ku daray halkan yaa muslimiina ka idhi uman hadda yaa muslimuuna idhi yaa muslimuuna waa maxay waa muslimiintanay waa kuwo gaar ah oo ku hor joogood waa nakira maqsuuda midina waa nakira hayru maqsuuda ah iyo nakira hayru maqsuuda bay kaleeyihiin shantaasoo culima haddaba waxa loo dhawaaqaa noqonaya shantaa mayla fahanteen waxaynu ka dhignay kow mufradka saddex baynu u qaybinay mufradku inuu mufrad calama yahay iyo inuu nakiro maqsuudaa yahay iyo inuu nakiro hayru maqsuudaa yahay saddexdaa nakirada hayru maqsuudadii waa mucrabo waa mansuub labada kale mufradka calamkaa ah iyo nakirada hayru maqsuudidiihi waa mebniyo iyaga waa la labada kale waa mebni waxaa soo hadhay mudaaf iyo shabiih bilmudaaf mudaafka iyo shabiih bilmudaafna waa mucrab haddaba imisaa shantii mucraba culima shantii imisaa mucraba saddex baa mucraba saddexda mucrabkaa bal soo tuura waa almudaaf waa kow shabiih bilmudaaf waa laba nakira hayru maqsuuda waa saddex saddexdaasiba mucrab weeyaan imise ayaa aynu odhanaynaa waa mebni laba qura ayaa mebniya waa labadee waa alcalam lmufrad waa kow iyo nakira maqsuuda ila eega haddaba sheekheennu siduu noogu soo dhigay tunaadaa waa loo dhawaaqaa horta shan baa loo dhawaaqaa eeg dadiga kitaabku haduu tunaadaa yahay waa riwaayad jirto oo waa sax shan waa loo dhawaaqaa wey waa majhuul waxaa kaloo bannaan in tunaadaa daalka la kasriyo alifkana ya loo akriyo maxaynu odhanaynaa markaana khamsun shan tunaadii niyahu adaa u dhawaaqi tunaadi adaa u dhawaaqi weeye khamsun shan tunaadii war adaa u dhawaaqi kara shan adaa u dhawaaqaya ama shan waa loo dhawaaqaa wahiya shantaasi mufradun calamun waa mufradka calamka ah yaa muxamedu hadda musanihii maanta mufrad buu noqonayaa iyo jamicii mudakarusaalim ee mufrad bay iska yihiin ilan mufradkan waxaa la yidhaahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf wa mufradun iyo mufrad munakarun la nakireeyey mufrad la nakireeyey oo yuamu loo qasdayo qasdan u qasad yuamu qasdan qasad baa loo qasdaya waa nakire maqsuuda ataynu ah lahayn maxaan odhanaynaa yaa naaru kunii bardan ama yaa rajulu ayaynu odhanaynaa wa mufradun iyo mufrad munakarun la nakireeyey oo siwaahu kan hore ka soo hadhsan wa mufradun mufrad munakarun la nakireeyey oo siwaahu kan hore ka soo hadhsan mufrad nakiraa ah oo kan hore aan ahayn mufradka nakirada ee kaa hore aan ahayn waa nakira hayru maqsuuda kaynu odhan jirnay saddex baad hadda iga haysaa ma haysaa ka koobaad waa mufradka calamka ah ka labaadna waa nakira hayru eh, nakira maqsuuda ah ka saddexaadna waa nakira hayru maqsuuda waa ka wamufradun munakarun siwaahu ina yidhi kadaa kan waxaa la mida almudaafu mudaafka waa kii afraad iyo waladii daahaahu mudaafka shabahay ka mudaafka shabahayna waa kii shanaad shantaa ayaa culimo horta loo dhawaaqaayo ogaada shantaa imisaa mebni ahaa laba labada mebnigii waa labadee calamka mufradka ama mufradka calamka ah iyo nakira maqsuudaba labadaa ila eega fal awalaani labada ugu horeeya waa labadee waa mufrad caalama iyo nakiro maqsuuda falwalaani labada ugu horeeya fiihimaa dhexdooda albinaau binihii lazima wuu waajibay labada ugu horeeya in la bineeyaa waa waajib waa la binaynaya labada ugu horeeya maxaa lagu binaynaya bal sheega waxa lagu binaynayo alaladii kiibaa lagu binayn calaladii kiibaa lagu binayn qad culima lagu soo ogaaday fii rafci kullin mid kasta rafcigiisa war wixii lagu rafcin jiray uunbaad ku binayni kolkaa haddii eeg labadaa lagu rafcin jiray dammo maxaynu ku binayni damaynu ku binayn haddii labadaa waa calamka mufradka iyo nakirada maqsuudada ahi alif haddii lagu rafcin jiray maxaynu ku binayn alif haddii labadaa wow lagu rafcin jirayna maxaynu ku binayn wow horta rafcuhu imise calaamuu lahaa bal intaa iiga jawaaba afartii saddex baa markaa lagu binaynaya eeg damo waa lagu binayn wowna waa lagu binayn alifna waa lagu binayn kii afraad muxuu ahaa nuun nuunka waxaa loo diiday maad garanaysaa nuunku ficil buu u gaar ahaa munaadahanina waa ismi nuunku yuu u gaar ahaa ficil buu nuunku u gaar ahaa munaadahanina waa ismi inaad ila fahantay baanu malaynayaa halkan haddaba ajruumigii wuu khalday markii aynu soo maraynay waayo ajruumigu wuxuu ina yidhi eeg damaa lagu binaynayaabuu ina yidhi ajruumigu maxaa lagu binaynayaa buu ina yidhi nakirada maqsuudadaah iyo mufradka caalamkaaba damaa lagu binaynaya waxaynu leenahay oo musanahooga ma damaa lagu binayn mise alif haddaad muxamed musane dhigtood muxamedaan tidha waa mufrad calama isagoo musane abu ah haddana mufrad calama yahay haddaad rajulkii ad laba ka dhigtood rajulaan tidha maxaad ku binayn arma dama mise alif alif baad ku binayn ajruumigu damo qura ayuu sheegay muxuu ka aamusay saddexda dariiqee lagu bineeyo xilliga alifka iyo iyo xilliga wowga labadaas ayuu ka aamusay oo mid kastaba dee laba laba lagu dhuftay waa afar labadaasoo labaduba mufradka caalamkaa ah ka imanaya iyo labadaasoo labaduba nakirada maqsuudadaah ka imanaya afartaa ayuu ajrumigu ka aamusay falwalaani labada hore fiihimaa dhexdooda albinaa'u bine ayaa lazima laazimay cala ladii kii lagu bineeyo qad culima lagu ogaaday fii rafci kullin mid kasta rafcihiisa wixii lagu ogaaday ayaa lagu binayn min hayri tanwiinin tanwiin la'aantii baana la binayn lama tanwiininayo haddaad muxamed u dhawaaqayso maxaad odhan markaad maxamed u dhawaaqayso yaa muxamedu maxaa khalada markaa ah inaan tanwiinino oon maxayn idhaahno yaa muxamedun inaan idhaahnaa waa khalad ilan waa loo dhawaaqayaa waa min hayri tanwiinin af carabiga in yar baa la arkay isagoo la tanwiininayo waana shaad iyo samaacioo lama qiyaasan karo waxaa ka mida bogan soo socda boqol iyo labiyo gabayga ku qoran ninka gabayga tirinaya boqol iyo labiyo lixdan muxuu ninkaasi salaam ullahi ya madaruun calayha walaysa calayka ya madaruun salaamu fطلقhaa falasta lahaa bikuufin وإlaa yaclu mafriqaka اlxusaamu ninkani waa nin gabayaa carbeeda magaaladiisiibuu ka qaxay gabadha uu qabo gabadh kaley walaala yihiin magaalo kaloo lagu qabo ayuu u qaxay dumaashadiibuu u tegey saw maaha gabadh xaaskiisa walaasheed iyo odaygeegiibay ku qaxeen saw maaha waa la soo dhoweeyo guri baa loo diyaariyo raash wax badan baa la siiyey ilaahay cilmigiisa reerkan soo qaxay reerkan ay ku soo qaxeen ilayn horayba umayna arag laakiin gabadhuna waa gabadh aad u qurux badan ninkan guursadayna waa nin aad u foolxun ninkii soo qaxay reerkii unbu marna inantuunbuu eegaa iyo quruxdeeda marna ninka guursaday iyo foolxumadiisuunbuu eegaa gabayganuu tiriyey markaa wuxuu idhi salaamullaahi ilaahay salaantiisu yaa madarun eeg madarkaa wuu tanwiiniyey halkaan ujeednaa waa halkaa salaamullaahi ilaahay salaantiisu yaa madarun madarow calayhaa dusheeda ha ahaato armadarow xaaskaagaan salaamayaa buu yidhi walaysa calayka adiga dushaada yayna noqonin yaa madaru madarow asalaamu salaami adigase kuma salaamayo wuu khaldamee ma wuxuu idhi xaaskaagana waan salaamaya adigana kuma salaamayo buu yidhi wuba uuba u hanjabayba wuxuu yidhi fadalliqha gabadha fur buu yidhi falasta lahaa bikufin uma qalantide wa ilaa haddii kale yaclu mafriqaka maskaxgaraadda waxaan kaaga dhufan buu yidhi alxusaam seef bartaa maskaxgaraadda ayaan seef kaaga dhufanayaa buu yidhi anaa kaa dilaya buu yidhi gabadha haddaad furi weydid markuu isagii u hanjabay ayuu haddana wadaadadii isku meheriyey sii eegay wadaadadiibuu gabayga ku soo qaatay falaa afara ilaahu limunkixiiha buu yidhi wadaadkii gabadhaa meheriyey dembigiisa dhaafin buu yidhi miyuuna indhaqabin buu yidhi ninkuu meheriyey baleeg ninkani wuu fogaaday inagu waxaynu u jeednaa hadda maxalushaahidkeenna yaynaan ka bixine yaa madarun baynu ujeednaa yaa madarun ayaynu u jeednaa sharcigu miyuu eegaa midabka oo ma la gabadha haddaa kaa qurux badan tahay uma qalantid miyaa lagu odhan ama haddaad adu ka qurux badan tahay uma qalantid miyaa lagu odhan may lama eegayo taa eeg ama ka qurux badnow ama ha kaa qurux badnaatee laguma laho kuf uma tihid lagu odhan maayo laakiin ninkani waa nin carbeed oo indhaha diinta wax kuma eegaye kuwii isagu dee damiirkiisii caqligiisii ayuu gabayga ku tirinaya salaamullaahi ilaahay salaantiisu yaa madarun madarow calayhaa xaaskaaga dusheeda ha ahaato walaysa calayka adiga dushaada yayna noqonin yaa madaru madarow asalaamu salaami haddaba gabaygaasi waa shaad af carabiga aad buu ugu yaryahay lama qiyaasan karo khaladka uu galay gabayaagu waa maxay yaa madarun markuu yidhi ila waa mufrad calamahe wuu tanwiiniye maxay ahayd inuu yidhaahdo inuu dama qura siiyay ahayd uu maxay yidhaahdo yaa madaru yaa waxaa la arkay halka waaba la daminayey saw aha oo damadii ayaa la diidana dama labaad in lagu dara saw aha isagoo waxaa la arkay mufradkan caalamka ah oo halkii damo qura laga siin lahaa fadxatayn lagu taagayna waa la arkay fadxatayn halkii laga damin lahaa dama waaxida ayaa maxay lagu sameeyey fadxatayn baaba loo bedelayba nin khatar ahaa oo taariikhda meel adag kaga jira waa ninkii libaaxa feedhka ku dilay ilaahay awood buu siiyey muhalhil maad maqasheen muhalhil binu rabiica miyaad maqasheen muhalhil nin la odhan jiray oo dee awoodda ilaahay siiye aan laga sheekayn karaynin walaalkiina mahmaahaduu ku jiraa ninka la layidhahdo ashar min kulayb miyaad maqasheen ashar min kulayb kulayb waa walaalkii nin muhalhi la yidhaayoo gabayaa ahaa ayaa dagaal loo yaqaano basuusa oo afartan sannadood socday ayuu ninkaasi hogaaminayay afartan sannadood ayuu carabta dhexdeeda dagaalkaasi ka socday kolkaa walaashii ayaa gabaygan tirisay eh, isaga ayaa walaashii kula hadlaya wuxuu yidhi daraba saadrahaa ilaaya waqaalaad yaa cadiyaan laqad waqaad kalawaaqi ninkani meel khatara ayuu galay balaayuu ahaa dagaalkaa afartanka sannadood socday reerku la dagaalamayay reergoogii o dhan buu dhameeyey markii dambe dumarka intay timaha xiiraan ay dhar waaweyn halkan soo gashadaan ay dee naasaha qaryaan ay ragrag iska dhigaan ayay dumarku seefa qaadan jireenay iska dhigi jireen wax reerka difaacaya markii raggii uu ka dhameeyey nin bay kiraysteen berigii dambe reerkii uu ragoga laayey walaalkii xabaashiisa ayuu salaada subax iman jiray boqor la odhan jiray kuleyb oo ninkii dhiiggiisa dhagaxa ku qoraya mahmaahdana ninkii sameeyey tidhaahda akhi salim laa tusaalim mahmaadaa tidha akhi saalim laa tusaalim boqorkaasaa sameeyey kolkaa ninka oo kuleyb la odhan jiray qabrigiisa ayay dileen boqorkay dileen boqorka markay dileen ayuu kolkaa subaxda ayuu qabrigiisa iman jiray intuu halka yimaado ayuu dagaalka markuu soo qaadayo ayuu halkaa dagaalka kasoo soo abaabuli jiray ninbay kiraysteen reerkii kaleu ragooga laayey ninbay kiraysteenoo waxay yidhaahdeen war lacag weyn qaado oo qabrigaas daaq baa ka baxaya intaad iska dhex fadhiisato markuu kuley halkaasoo muhaliil markuu halkaa soo maro qabriguun ka dhex dhawaaq waad soo aartay nin dambe haddaad dishiyo dagaal dambe hadaad qaado tacadi baad samaysay xadgudub baad ku kacday waa jaahiligii islaamka ka hor weeyaan ninkan gabayiligu gabaygan tirinayo sidaa un qabriga ka dhe walaalkiibuu moodiyo dagaalka wuu naga daynaya bay yidhahdeen lacag badanna qaado haye buu yidhi o dee qabrigii yaraabu dhex fadhiistay xili madow ayuu keenay isagoo halkii iska dul maraya ayuu dee ninkii meesha la keenay lacagta badan loo balan qaaday ayaa qabrigii ka dul dhawaaqay markaasuu yidhi waad ii soo aartay waad ii soo aartay nin dambe haddaad reerkaa ka dishana tacaddi baad samaysoo beri baan kaa ahay gabayganuu tiriyey waa muhalhin nin balaayaha buu ahaa gabay la yidhaa ayuu tiriyey walastu bkhaalicin dircii wasayfii ilaa an yahlaca layla nahaaru walastu bikhaalicin dircii wasayfii seeftaa iyo diricaa siibi maayo maalintu intay dharka midmadow xidhan tahay horta maalintu dharka midmadow ha dhigtay buu yidhi dharka midmadoway maalintu xidhato mataqaana waa habeenka ilayn habeenkaniba habeen maahee waa maalintiiyo dhar midmadow soo xidhatoo dagaal u soo diyaargarowday saasuu u dhigay kolkaa waxa dhacay sidiibuu isagu dagaalkiisii kusii watay ninkiina qabrigiibuu is soo dultaago ninkiibu arko uu soo laadlaadiyey dil buu is yidhi oo wuxuu ogaaday reerkuu laynayay inuuna ahayn wuu iska sii daayey markii dambe ninkii afartan sannadood ayuu dagaalkaasi ayuu hogaaminay xarbulbasuusa loo yaqaanaa kutubta ugu fiicanee laga qoray waxaa ka mida ah kitaab yaroo ziir saalim la yidhaha baa jira ziir saalim waxaa daabacday maktabatu jariir meelo badan bay kolley adduunka farac ku leedahay laakiin sacuudiga ayaa ugu weyn faracan jidda ayaa daabacay oo hadda isagoo kitaaba oo waxoogaa ah ziir saalim baa loo yaqaanaa waa la heli karaa darabad way garaacday sadraha laabteeda ayay ilaya ani xaggayga u soo garaacday wa qaalat waxayna tidhi markay laabta garaacaysay yaa cadiyan cadiyow laqad waqadka waxa ku badbaadiyey alawaaqi qadaradii ilaahay kuwii wax badbaadinayay unbaa ku badbaadiyey bay tidhi halkaa waxaynu u jeednaa mee maxalushaahidkeennii yaa cadiyan taasaan u jeednaa yaa cadiyan halkuu inaga yidhi waxay ahayd fadxataynkan inuu ka daayo tanwiintaba inuu iska daayo uu dama qura siiyo yaa cadiyu bay ahayd yaa cadiyu dama waaxida inuu la yimaado oo yaa cadiyu uu yidhaa ayay ahayd falwalaani labada hore fiihimaa dhexdooda albinaa'u binihii ayaa lazima laasimay cala ladii kii ayaa lagu binayn qad culima lagu ogaaday fii rafci kullin mid kasta rafcihiisa min hayri tanwiinin tanwiin la'aantii cala liطlaaqi duuduubba war lama tanwiinin karo labadaa gabay ee sharaxeennu uu keenay ayaa la arkay isagoo la tanwiininayo saddex baa inoo soo hadhay labadaa markii la bineeyey imisaa soo hadhay saddexda soo hadhay waa mucrab welibana waa mansuub wanasbu nasbo wa nasbu nasbihi fi alaaati saddexdii dhexdooda ayuu ahaaday albawaaqii baaqiga ahaayee soo hadhay wa nasbu nasbo fi alaaati saddexdii dhexdooda ayuu ahaaday albawaaqi baaqiga ahaa ee soo hadhay saddexda soo hadhay waa la nasbinayaa saddexda la nasbinayaa culima waa saddexdee waa mudaafka waa kow waa shabiih bilmudaafka waa laba waa nakira hayru maqsuuda saddexdaa waa la nasbin tusaalihii uunbaa dhiman shantaba haynoo tusaaleeye eega ka yaa caliyu caliyow oo kaleba weey kaygani miyuu tawiininayaa waa khalad dama waaxida baa loo baahan yahay ka yaa caliyu caliyow yuu tusaale u yahay shantii hadda yaa caliyu markaynu nidhaa mufrad calama yaa ghulaamii wiilkaygiiow bii inaliq inagee yaa ghulaamii inaliq bii inagee buu yidhi yaa ghulaamii markaan idhaahdo yaa ghulaamii wiilkaygiiow inaliq bii ikaxee ama inagee ama ikaxee yaa ghulaami yuu tusaale u yahay markaa isna mudaafkiibuu tusaale u yahay fadxadiibaa qadaran ila yaaulmutakalimka loo idaafeeyey miimka ayaa kolkaa fadxadii lagu qadaraya xagga horuu inoo soo sheego wuxuu yidhi waqadaruu alaaata alaqsaami fi lmiimi qabla alyaai min ghulaami waa kii ina soo yidhi yaa kaafilanka kafladda kaga jira can dikri rabbihi rabbigii xasuustiisa iyo xuskiisa ka kafladda kaga jira afiq miyirso ama soo baraarug warkan kafladda ku jirow soo baraarug ee ilaahay ba aan xusa soo baraarug yuu tusaale u yahay ya haafilan an dikri rabbihi markaynu nidhaa yaa haafilan yuu tusaale u yahay nakiro khayru maqsuudaa maya waa shabiih bilmudaaf maxaa sababay oon ku ogaanay inuu shabiih bilmudaaf yahay khaafilantu wuxuu u baahan yahay jaar iyo majruur can dikri rabbihi jaar iyo majruurkan uu u baahan yahay sharaxeennu hadduu inoo sheego meelo saas u eg buu odhan jiraye hadduu in yidhaahdo waa nakira hayru maqsuuda ha raacina hana ka dhegaysanina meelo ka mida halkan waxoogaa sharaxa waxaan ku yararki jiray isdhaaf yar baa ku jiray yaa haafilan ka kafladda kaga jira can dikri rabbihi rabbigii xuskiisow afiq soo miyirso oo koomada ka soo bax yaa haafilan nakira hayru maqsuuda buu noqday sow yaa kaashif eh, wuxuu noqday baan doonaya shabiih bilmudaaf buu noqday sow maaha yaa kaashifa albalwa balaayada ka fayidow wa yaa ahla hanaa ammaanta ka u ahalka ahow wa yaa latiifan bilcibaadi addoommada ka u dhimriyow ulduf binaa noo dhimri yaa kaashif albalwa yuu tusaale u yahay yaa kaashif albalwa culima yuu tusaale u yahay may soo yidhi ereyga yaa khulaamii xarakada ayaa qadarnayd mudaaf xaraka qadaranta buu ku tusaaleeyey mudaaf xaraka ka daahiraysana labadanuu ku tusaaleeyey yaa kaashif albalwa waa mudaaf xaraka ka daahirtay wa yaa ahla hanaana waa mudaaf ay xaraka ka daahirtay labadan hadaba muxuu soo wada celiyey kaashif albalwa iyo ahla hanaa labadan muxuu soo wada celiyey ile waa mudaaf ay xaraka ka daahirtay labadube idaafada ayuu ta horena ka dambena macnawiye ah yaa kaashif albalwa marka la yidhaah idaafadaasi way inoo iman doontaa idaafa lafdiya baa loo yaqaanaa wa yaa ahla sana marka la yidhaahdana idaafada idaafa macnawiya baa loo yaqaanaa wa yaa latiifan ka u dhimriya bilcibaadi addoommada ka u dhimriyow ulduf binaa noo dhimri latiifan yuu hadaba tusaale u yahay isna latiifan yuu tusaale u yahay waa shabiih bilmudaafuun shabiih bilmudaaf buu tusaale u yahay ma halkanuu ahaa halkii uu kitaabkeenu khaldi jiray uu nakiro hayru maqsuudaa ah ka dhigi jiray mise halka hore labadaa mid ahaan buu yaro khaldi jiray sharaxa hoose ha raacina laakiin yaa haafilan can dikri rabbihi waa shabiih bilmudaaf yaa latiifan bilcibaadina waa shabiih bilmudaaf yaa kaashifa albalwa wa yaa ahla sana wa yaa khulaamiin saddexdaasina waa mudaaf yaa caliyuna waa mufrad calama muxuu gebi ahaanba ka tegey sheekhu nakiro maqsuudaa ah wuu ka tegey maxay kale ayuu ka tegey nakiro maqsuuda ana wuu ka tegey labadaaba sheikhu uu ka tegey macnaha aan isa soo saarno khamsun shan tunaadaa waa loo nideeyaa ama waa loo dhawaaqaa wahiya shantaasi mufradun waa mufrad calamun calama mufradun miimka godaalkiisii fadxa laga dhigay ku baraaruga mufradun mafradun baa qoran khamsun shan tunaadaa waa loo dhawaaqaa wahiya shantaasina mufradun waa mufrad calamun calama wa mufradun iyo mufrad munakarun la nakireeyey oo yu'ammu loo qasdayo qasdan u qasad wa mufradun iyo mufrad munakarun la nakireeyey oo siwaahu kaa hore ka soo hadhay kadaa kan waxaa la mida almudaafu mudaafkii iyo waladii ka daahaahu kaa hore shabahay falwalaani labada hore fiihimaa dhexdooda albinaa'u binihii ayaa lazima laazimay cala ladii kii ayaa lagu binaynayaa qad culima lagu ogaaday fii rafci kullin mid kasta rafcihiisa min hayri tanwiinin tanwiin la'aantii ayaa la binayn cala aliطlaaqi duuduubba wa nasbu nasbuhuna fi alaaati saddexdii ayuu ku sugnaaday albawaaqii baaqiga ahaa ee soo hadhay ka yaa caliyu caliyow oo kaleba weeyi yaa ghulaamii wiilkaygiiyow indaliq bii inakaxee oo kaleba weeyi yaa haafilanka kafladda kaga jira can dikri rabbihi rabbigii xuskiisow afiq soo miyirso oo kaleba weeye yaa kaashif albalwa balaayada ka faydow wayaa ahla sana ammaanta ka u ahalka ahow wayaa latiifan ka u dhimriya bilcibaadi addoommada ulduf binaa noo dhimriyo kaleba weeye halkaa waxaa inoogu dhammaaday culima casharkii munaadaha ahaa waa laguu dhawaaqayaa ma isla socotaa waa laguu dhawaaqaya kitaabku wuu ku dhawaaqaya munaadibu xagga waa laguu dhawaaqayaayo qofka in loo dhawaaqa waa sharafdee waa sharafoo qof aan aqoon lahayn cidna lama hadasho waxaad dareemi karaysaa maanta heer baad soo gaadhay lagu dhawaaqi karo munaadihii buu halkaa keenay sababta laynoogu dhawaaqaya waa maxay mafcuulu liajlihigi sababta laynoogu dhawaaqayaa tale waa maxay inaan wax baranno mafcuulu liajlihigii baa ka dambeeya oo sababta laynoogu dhawaaqaya yaa kula joogay marka lagu dhawaaqayay mafcuulu macahugii mafcuulu macahugii yaa kula jooga ad u malaynaysaa marka lagu dhawaaqayana mafcuulu maca waa cidda agtiisa wax lagu samaynayo weeye kolka waxaynu arki doonaa almafcuulu liajlihi mafcuulu liajlihi qole waxay u yaqaaniin baabkan mafcuulu liajlihi qolena waxay u yaqaaniin baabkan mafcuulu min ajlihi qolena waxay u yaqaaniin baabkan mafcuulu lahu saddexdaa kaa doonto arag ama mafcuulu liajlihi dhe ama mafcuulu min ajlihi dhe ama mafcuulu lahu dhe saddexdaa magacba isaguunbaale saddexda magacba isaguunbaale hadaba culimo baabkani ma aha baab aynu odhanayno wuxuu inooga baahan yahay sharax ballaadhan saddex bayd oo qura ayuu sheekhu ka soo qaatay saddex bayd oo qura ayuu baabka gebi ahaanba ka soo qaatay horta kow waa masder shardi waa inuu masder yahay maxaynu nidhi mafcuulu min ajlihigu waa maxay baynu waa masder shardiga labaad sabab iyo cilladii ficilka loo sameeyey ayuu inoo faa'iidaynayaa marka aad wax samayso haddaad fadhiisato sababta aad u fadhiisatay ayuu mafcuulu min ajlihiigu sheegaya hadaad wax xifdiyayso sababta aad u xifdiyaysid ayuu mafcuulu min ajlihiigu sheegaya kolkaa mafcuulu min ajlihigu waa masder welimana sabab inoo sheegaya waa laba shardi shardiga saddexaad ficilkiisa ayaa xagga macnaha iyo xagga xuruuftaba ay ku kala duwan yihiin ficilkiisa xagga macnaha iyo xagga xuruufta labadaba way ku kala duwan yihiin oo isku xuruufna ma aha isku macnana ma aha welibana ficilkiisa xagga zabanka way ku midoobaan oo isku xilli xilliga mafcuul min ajlihiga isaga laftiisaa faacil u baahan mafcuulu min ajlihiga marka la samaynayo iyo ficilkiisa marka la samaynayo waa isku minid waa isku daqiiqado wakhtiga waa inay ka midoobaan xagga faacilkana waa inay ka midoobaanoo mafcuul min ajlihiga ka faacilka u ah ee iyo ficilka ka faacilka u ee samaynaya labadaasina waa inay isku mid yihiin baabulmafcuuli lijlihi mafcuulu liajlihiga baabkiisii baynu halkan ku arkaynaa walmasdara masderkii insib nasbi in ataa hadduu yimaado bayaanan caddayn darteed hadduu u yimaado licillati alficli ficilka cilladiisa la caddaynayo alladii ficilka oo qad kaana ahaaday ficilka jira haddii la caddaynayo walmasdara masderkii insib iska nasbi in ataa hadduu yimaado bayaanan caddayn darteed hadduu u yimaado licillat alficli ficilka cilladda loo samaynaya uu caddaynayo alladii kaasoo qad kaana ahaaday ficilka meesha yaalla hadduu sababta loo samaynayo uu yahay waad nasbini maxaynu odhanayna hadda haddaan kula hadlo ardayow su'aal haddaan ku weydiiyo jawaabtaada mafcuulu min ajli inaad iga dhigto weeyaan eg limaada jalasta hunaa baan ku war maxaad halkan ka fadhiisatay limaada jalasta hunaa maxaad u fadhiisatay may jawaabi kartaa jawaabtaadu waa inay mafcuulu min ajlihi noqotaa laakiin maxaad odhanaysaa jalastu hunaa istimaacan lidarsi jalastu hunaa istimaacan lidarsi yaa mafcuulu min ajlihi haddaba ereyga istimaacan waa mafcuulu liajlihi waayo horta kow masder wuu yahay laba cilladii iyo sababtii fadhigana wuu noqday saddex xilliga aad fadhiisanaysa iyo xilliga aad cashirka dhegaysanaysa ama inay xilli ahayn ila waa inay ficilkiisa isku wakti yihiin baynu nidhien afar waa isku faacilo ka wax dhegaysanaya iyo ka fadhiisanaya mayna qof ura ahayn markaad tiraa jelastuuna istimaacan lidarsi yaa wax dhegaysanaya adiga yaa fadhiistay adiga kolka waa isku mafcuulu min ajlihi halkaas ayuu kaga baxay sidaynu ognahay mafcuulu min ajlihiga tacriifkiisii laakiin sheekhu khayr allaha siiye markuu tacriifinayey wuxuu inoo soo dhex geliyey erey mafcuulun min ajlihiya bayaanan ka warrama bayaanan bayaanantaasi waa mafcuulu min ajlihi walmasdara masderka waa mafcuulun bihi qadimay insibaa ficlu amaroo dee qaadanaysa almasderada walmasdara masderka insib nasbi in ataa hadduu yimaado bayaanan caddayn hadduu u yimaado licilati alficli ficilka ciladiisa iyo sababtiisa la caddaynayo alladii ficilka oqadkaana ahaaday bayaanan taasaa mafcuulu min ajlihiya oo ataadan ka horaysa ayay dee mafcuulu min ajlihi u tahay wa sharduhu mafcuulu min ajlihiga waxaa loo shardiyaa itixaaduhu inuu la midoobo maca caamilihi caamilkiisa inuu la midoobo fii maa lahu waxa u sugnaaday caamilka oo min waqtihi waqtigiisiiya waa inay isku wakti noqdaan markaad tidhaa jalastu hunaa istimaacan lidarsi istimaaca xilliga aad wax dhegaysanayso iyo xilliga aad fadhiisanaysaa waa isku xilli uun hadday kala horeeyaan mafcuulu min ajlihigii mansuub ka dhigi mayna waan iska jiraynaa laam ama xuruuf xuruufu tacliilaan ku jiraynaa wa faacilihi faacilkiisana waa inuu la midoobo waa inay isku faacil yihiin ka fadhiisanaya iyo ka wax dhegaysanayaaba waa qof qura uun tusaalihii waa kan mafcuulu min ajliga saddex baa loo qaybiyaa inuu mudaaf yahay iyo inuu masxuubu al yahay iyo inuu mujaradun min alidaafa waal labadaba u noqdo mujaradun minuu eh, eh, yahay min al walidaafa saddexdaasaa mafcuul min ajlihiga loo qaybiyaa ka qum istaag lizaydin zayd isku taag itiqaa'a sharihi sharkiisa baqdin aad ka baqaysid darteed itiqaa'a sharihi sharkiisa baqdinaad ka baqaysid ninka ugu kac yaa mafcuulu min ajlihiya halka ah ereyga itiqaa'a ayaa mafcuulu min ajlihiya qumtan ka horaysa ayay sababaynaysaa haddaba itiqaa'adaasi ma al buu wataa mise waa mudaaf mise waa mujaradu minhumaa waa mudaaf hadda shari loo idaafeeyey ka qum istaag lizaydin zayd isku taag itiqaa'a sharihi sharkiisa baqdin ad ka baqaysid darteedu ka waqsid u qasad caliya ninka cali la yidhaha u qasad ibtiqaa'a birihi birigiisa codsi aad codsanaysid darteed ereyga ibtiqaa'a wa mafcuulu min ajlihi ibtiqaa'a waa maxay baynu nidhi ibtiqaa'a waa min ajlihi maxaynu ku garanaynaa ibtiqaa'a inuu mafcuulu min ajlihi yahay ibtiqaa'a waxaynu ku garanaynaa shuruudii buu dhammaystirtay koo waa masder laba waa sababta loogu waa sababtii saddex qasadka iyo iyo dalabka oo ibtiqaa ilen waa dalabe waa isku xilli xilligaad cali u qastay sidii xilliga aad ka dalbaysid wanaaggiisa waa isku wakti uun afar waa isku waa isku faacil qura ka wax dalbaya iyo ka cali u qastaya waa qof qura uun waana mudaafun ibtiqaaa birihi waa mudaaf aynu soo macnayno intaa ah walmasdara masderkii wowgaasi kordhig buu sitay oo wiinaga hoos dhigay wil misdara baa qoran wil aniga hadduu ka iga oo kale aad haysatiin widaa wal waa inaad tidhahdi walmasdara masderkii insib nasbi in ataa hadduu yimaado bayaanan caddayn hadduu u yimaado licillati alficli ficilka cilladiisa la caddaynayo alladii ficilka oo qadkaana ahaaday wa sharduhu shardigiisu itixaaduhu la midowgiisa weeyi maca caamilihi caamilkiisa uu la midoobo fii maa xukunka lahu caamilka u sugnaaday oo fii maa shayga lahu caamilka u sugnaaday oo min waqtihi waqtiga iyo wa faacilihi faacilkiisaba ah ka qum istaag lizaydin zayd isku taag itiqaa'a sharrihi sharkiisa baqdin aad baqaysi darteed waqsid u qasad caliyan cali u qasad ibtiqaa'a birihi birigiisa dalbaysi darteed halkaana waxaynu kaga soo baxnay culimo mafcuulu min ajlihiga kii la odhan jiray mafcuulu macahugii waa cashirka waa baabka ugu dambeeya baabasheennan aynu qaadanayno baabu mafcuuli maca haddaba mafcuulu macahuga markaynu ka hadlayno mansuubaadka kii ugu dambeeyey weeyi isagana sida la ogyahay sharax badan male waa saddex bayd oo qurhaba ayuu sheekhu soo qaatay mafcuulu macahu mafcuulu macahugu waa maxay waa sidee muxuu noqonayaa mafcuulu macahugu horta mafcuulu macahugu waa ismi mansuuba oo la nasbiyo wow baana ka horeeya wowgaasina maca macnaheegii ayuu leeyahay agtiisaana ficil lagu sameeyey haddaan hadda anuu soo kaco oon ku ag fadhiisto egeg haddaan soo kaco oon ku ag fadhiisto adaa mafcuulu maca u noqonaya adiga ayaa mafcuulu maca u noqonaya waayo hadda aduu maadan fadhiisan aduu waabaad fadhidayba anubaa soo kaco waan ku ag fadhiistay mafcuulu macahu baa tahay maxaan odhanayaa markaa jelastu wa caliyan baan odhan jelastu wa caliyan jalastu anugu waan fadhiistay aniga away ee fadhiisanaya mee jalastu markaan idhaa yaa faacila sow oo aniga adde jalastu ta'daasow maaha faacilku wa caliyan waa mafcuulu macahu waan ag fadhiistay cali weeyaan wuu fadhiistay ma ma odhanayo markaa jalastu wa caliyun oo ma cadfayo waxaa laga yaabaa inuuna fadhiisaninba dee intaan kacay umbaan isaga ag fadhiistay haddaba haddaan tiirkaa ag fadhiista ka warran tiirka haddaan ag fadhi amaan isag taagaba tiirkan haddaan isag muxuu noqonayaa ila waan isag taageeye mafcuulu macahu buu noqonayaa haddaan cararo oon gaadhi ag cararo yaa mafcuulu macahu ah ayaa mafcuulu maahu ah waxaan odhanayaa harabtu wa sayaaratan harabtu waan cararay wa sayaaratan gaadhi agtii baan cararay gaadhi baan miciisa cararay baan odhanayaa kolkaa mafcuulu macahugu waa ismiga mansuubka ah ee wowga wata ee agtiisana wax lagu samaynayo agtiisa ayaa wax lagu samaynaya kitaabteennii hore labadii kitaab ee horeba waxaan ku soo qaadanay mafcuulu macahugu in ama ismiga wowga wataa shan qaybooduu u qaybsamo ayaynu soo baranay ismiga wowga wata maxaynu ku soo barannay imise qaybood baan ku soo barannay ismiga wowga wata shan qaybood oo ismiga wowga wata lagu yaqaano ayaynu soo baranay waa ila socotaa baanu malaynaya shantii qaybood waxba dib ugu laaban mayno baabulmafcuuli macahu mafcuulu macahuga baabkiisii ayaynu halkan ku arkaynaa tacriifuhu tacriifkiisu ismun waa ismi ismiga oo bacda waawin wow dabadeeda markaan ismun idhaa maxaa iga baxay mafcuul macahu waa ismun markaan idhaa maxaa iga baxay ficil iyo xaraf ayaa iga baxay ficilka waxaaba ka mida beydkanuu sharxu inoo qorayo ma haysi sharxu beydkanuu inoo qorayo bogande isla bogeenanu beytka ku qoran bal waa wow bimacnaa macaah haddana mafcuulu macahu la odhan maayo waayo dee ismi buuna ahayn oo ficil buu noqday muxuu idhi gabayaagu waa ninkii naxwaha qoray awal shaksi naxwaha qora ayaa gabaygan tiriyey la tanha can khuluqin wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimun laa tanha ha diidin can khuluqin dhaqan ha diidin wa taatiya adoo la imanaya milahu isagoo kale hadii ka waran nin beenaaliihii uu runta kugu waaniyo ka warran dee waa arrin fiican laakiin isagiibaaba beenaalo ahe muxuu ninkaasi kaad soomaalidu waxay odhan jireen ninkaad kaba ka tolan kabihiisaa la eegaa hadduu beenaale iminka ninka qaadka iibinaya ama jaadka iibinaya hadduu makarafoo yar qaato ka warrama uu qaadka iska daayay qaadka iska daayay haddana hoostunbu kale waa intaa maxaygu waa intaadunbu haya qaadka iska daayayna waa kan leh eeg waxaa khalada qofku waxaanuu sheegayo iyo waxa uu ku sifaysan yahay inay kala baydhaan waa inay isku mid noqdaan ayaa lagaba maarmaana waa inay iswaafaqsan yihiin waa daruuri weeyaan markaa laa tanha can khuluqin wa taatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimun ceeb ayay kugu tahay nin waalida oo sigaarka cabba ayuu inankiisu maalintu suuqa tegay busna sigaarkiisa oo iibsaday markaasuu odaygii is yidhi inankaaga waani oo sigaarka ka waani markaasuu yidhi aabbo sigaarku wuxuu yahay lama cabee iska tuur aabba dib ha u cab oo hadduu maxay royal maxay yahay iidhii buu yidhi kaa waa kii hadduu bensel yahay buu yidhi iidhii buu yidhi hadduu bensel yahay <laughs> iska daa dibna ha u cabine dee kaa yare haye ma u malaynaysaa inuu daynayo xaguu ka dayni waa sawkan maaha qofkii uu ku dayanayey ee dhaqan ahaan u tarbiyaynayey ilan ilmo waxaad afka ka tidhaa wuxuu kaa arka ayaa kaga raadoobayahay kuma raadma raadaynaysid markaa gabaygan bal hadda u fiirso laa tanhaha nahiyin can khuluqin dhaqan iyo dabeecadha ha nahiyin wa taatiya adoo la imanaya milahu mid isagoo kale ah wa taatiya baan u jeednaa ereygaa wa taatiyiihi waa wowgani waa bimacnaa maca haddana mafcuul macahu noqon maayo wa taatiyadaasi wa taatiyadaasi maxay mafcuulu macahu u noqon weyday waxay u noqon weyday dee waa ficil laa tanhaha nahiyin can khuluqin dhaqan wa taatiya adoo la imanaya milahu isagoo kale caarun ceeb ayuu kugu yahay calayka dushaada caarka oo cadiimun weyn idaa facalta markaad saa samayso ereyga cadiimun waa sifo uu aya leeyahay caarka hore ay sifadiisii ayuu yahay intaasaa soo kala dhex gashay tacriifuhu tacriifkiisu ismun waa ismi ficil iyo xaraf baa baxay bacda waawin wow dabadeed ayuu dhacaa maxaa halkaa iga baxay bacda waawin markaan idhaa ka bacda maca dhaca bacda maca maca hadduu erey ismigu daba dhaco mafcuulu macahu maaha wowga oo fasara fasiraya ama caddaynaya man qofka kaana uu ahaaday macahu miciisa ficlu hayrihi hayrkii ficilkiisu jalaa miduu dureersaday waxaynu nidhi wowgaasina waa inuu fasara uu fasirayo inoo caddeeyaa man kaana macahu ficlu hayrihi jalaa qofka agtiisa lagu sameeyey hayrkii ficil kale uu samaynayo qof agtiisa wax lagu sameeyey buu wowgani caddaynaya waa waawulmaciya maxaa inaga baxay haddaba fasara markaan wowgii shardi uga dhignay wowdu waa inay fasirto baan ku idhi ay caddayso man shay ama qof kaana macahu maciisa uu ahaaday ficlu hayrihi hayrkii ficilkiisu jaraa miduu dhacay ama u dureeray qof agtiisa wax lagu sameeyey buu wowgani caddaynaya maxaa inaga baxay wowga xarfulcadafkaabaa inaga baxay oo ismigu hadduu wowga xarfulcadafkaa daba dhaco waawulmaciyo lama yidhaahdo dee ilan maca ma faa'iidaynaya markaas maxaa la samaynay xukunkii muxuu noqon intaasi waa tacriifkiiye fansib nabi fansibhu nasbi mafcuulu macahuba bilficli ficilku nasbi mafcuulu macahuga waxaa la ysku qabtay war mawowgan ka horeeyaa nasbinaya mise ficilka iyo waxa shabahay ragga qaar baa qaba wowgaa nasbinaya markaad tidhaahdo sirtu wa dariiqa dariiqa waxaa nasbinayay ku leey ka horeeya laakiin qowlkaasi waa daciifo ragga luqawiyiinta oo dhani way diideen waxaa la ogaaday inay tahay wowgaismigan waxaa nasbinaya inuu ficilka yahay sheekhu taasuu caddeeyey fansibhu mafcuulu ga nasbi bilficli ku nasbi alladii ficilka oo bihi isaga istaxaba la saaxiibay ficilka la saaxiibay ee agtiisa yaalla kaas ayaad ku nasbinaysaa ow shibhi ficlin ama ficil mid shabahay ku nasbi ficilka ka shabahay waa ismigii faaciliyo mafcuul iyo waxyaabihii lamidka ahaa ku nasbi kastawaa waxa kor u kacay almaau biyihiibaa kor u kacay walkhashaba qoriga qori miqyaaska la yidhaha miciisa walkhashaba hadda gabayga dartii baa loo reebaye wuu kor dhigan yahay walkhashaba wuu nasbisan yahay wa kal amiiru amiirkii qaadimun wuu soo gelayaa walcaskara ciidanka miciisa walcaskara waa mafcuulu macahugii wa naxwu sirtu anigu waan socday walamiira amiirka miciisa ayaan socday lilquraa laamkan lilquraa ku jira waa bimacnaa ilaa lilquraa ila lquraa tuulooyinka ayaanan u socday ileeg hadda saddexdaa sadaraan ku celiya mar macnahooge tacriifuhu tacriifkiisu ismun ismi weeyaan ismiga oo bacda waawin wow dabadeed ahaaday wowga oo fasara fasiraya manka kaana uu ahaaday macahu miciisa ficlu hayrihi hayrkii ficilkiisu jaraa miduu dureersaday fansibhu nabi bilficli ficilka ku nasbi alladii ficilka bihi isaga istaxaba la saaxiibay ow shibhi ficlin ficilka ka shabahay ku nasbi kastawaa waxa kor u kacay almaa'u biyihii walkhashaba qori miqyaaska miciisa wakal amiiru amiirkii qaadimun wuu soo gelayaa walcaskara ciidanka miciisa wanaxwu sirtu anigu waan socday walamiira amiirka miciisa ayaan lilqura tuulooyinkii u socday insha allahu tacaala bartaa ayuu culima inoogu joogi doonaa cashirkeennan maantu wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam waxaynu iska ognahay kolley kitaabkeennii waa gebagabo saynu ognahay as'iladii iyo dee tartankii inoo socon jiray ee suuratulkahfi aynu marin jirnay waxaa iska wanaagsan maanta inaynu insha allahu tacaala aynu in yar dib u dhiganno sidaa aan jecelahay maanta aynu dib iskaga dhiganno tartankii aynu iska dayno maanta berri insha allah kitaabku wuu inaga dhammaanayaa kitaabkeennani berri wuu inaga dhammaanayaa dee nin kastiba xasiiladu haysto unbuu ku soo xisaabtamaya wakti dheeroo laysku qabanayo oo sidii kii hore aynu lahayn imtixaanka ramadaantii baa soo dhow waxaa dhici kara insha allahu tacaala inaynu u baahano kitaab kale inaynu ramadaantii horteed aynu dhammaysanno hadduu rabbi ogolaado uu ilaahay inoo ogolaado waxaa qurux badan markaa kitaabka aynu ka dhigan doonno inaynu isla yaro eegno maanta waayo waa lagu soo talagelayayo dee raggu ay sii diyaarsanayaan ama waa loo soo diyaargaroobayaa saddex kitaab ayaa inu hor yaalla midi waxa weeye mutamimulajruumiyaha midna waxa weye duratlyatiimaha midna waxa weye insha allahu tacaala mulxatlicraabka saddexdaa ayaa ina hor yaalla kolba kaan ka dhiganayno waxaynu samaynaynaa ragow waxoogaa kitaabkani gabay buu ahaayo nadmi buu ahaayo ragga qaar buu gabaygu ku adkaadee sida iska dhici karta ama ay weligeed ba ahaan jirtay aynu ku yara nasanno haddii gabay inagoo ka baxnay haddana kitaab kaloo gabay ah aynu ku xijisiinno waxoogaa ardaygii wuu ku yar adkaanayaa ma og tahay kitaab kale oo nadmi ahayn oon gabay ahayn oo haddana isla cilmigan uun sheegaya oo muraajaco uun ah sidaa mafcuul macawga unbaa laynoogu tilmaami sidaa unbaa faacilka laynoogu tilmaami ardayga silsilada mar dhammeeya hadii mar dambe ha la iigu celiyo uu yidhaa ama meel lagu dhigayo uu fadhiisto wakhtigii hore uu ka khasaaray waxa weeye runtii muraajacada marka la eego silsiladda weligeedba culimmadu ay luqadda ka qaadan jireen kutub badan oo kale ayaa jirta laakiin silsiladan marka la eego waa silsilad ku-celcelinteedii wadata waa silsilad aynu odhan karno ardayga ugu maskaxda adag ayaa fahmi karaa hadduu sideeda u soo dadaalo sideeda hadduu soo dee haduu maaha markuu halkan ka tago halkaa iska dhiga maaha hadduu sideeda usoo akhriyo siday tahay u fahmayaa waxaan idiin sheegayaa anu cilmiga koobiga waan necbahay lama koobiyeeyo lama koobi kitaabka waxaan u malaynayaa hadda ayaan soo kala bixiyey waxa iigu dambaysay baa dhici karta tusaalaan idin siinaya waxa iigu dambaysay markii horeen akhriyayey ardaydii u dambaysay baa iigu dambaysay alfiyat ibnu maaliga mararka qaar shan sano anoon kala bixinin ayaa marka ardaygu ii dhiibo halkuu iiga dhiibonan uga bilaabaa eeg waxaan kuu sheegayaa hadday noqoto cajal soo dhegayso maktabad gal maxay samee war adeer dadka ha caamaynin waxaan kuu sheegaya cilmigaasi waa koobi waa waxad ururinaysid markaa xasiilo rasmiyood haysid ma aha waxay taasi inoogu suurtogelaysaa in silsiladu siday tahay aad u dhammaysato muraajacadeedana hadda aad iska adkayso hadda iska adkee welibana runtii anuu culima waan idinla talinayaayo waxaan idinkula talinayaa masaajida xaafadihiinna eeg silsiladan aynu wadano waxaynu soo dhaafnay ka soo bilow eeg ka soo bilow oo arday baa jira aad caawin kartid ood saacidi kartid waxawey iyadoo silsiladii kuu socoto ayaad adigu dhinacan dambe muraajaco kale ka soo wadataa sida ugu wanaagsan ee cilmiga loo xasiliya waa sidaa sida ugu wanaagsan casharka toddoba dharaarood baanu ku celin jirnay annagu toddoba maalmood kitaabka markaan baranayno toddoba maalmood baan runtii ku celin jirnay toddoba maalmood cashirkan maanta toddoba dharaarood maaha hadda maalintii intaa doonta ku celi toban ku celi konton ku celi intaa doonta ka dhigo laakiin shardi toddoba dharaarood baa aniga shuruudda ii tahlay waxayd cashirka aan dhiganayo toddoba maalmood inaan ku celiyo kolka imise cashir wiigii imise cashir baan qaadanaya intaasoo cashir saw ma aha eeg toddobadaa toddoba cashirunbaa maalintii aan muraajaceeya toddoba cashir toddobadaa cashir maalinta berriya ka sideedaad markuu igu soo kordho kii maalintii sideedaad baa meesha ka baxaysa wuu isku banaynayaa uun toddobadaa cashir sidaasu muraajacadeedu uu ku ahaanaya isdabawareeg buu ku ahaanaya si kaste ha kuugu fududaado isku day inaad fahanto welibana waxa kaloo la sameeyaa markaan hadda aan akhrisanayno kawaakibka markaan akhrisanayno mushkilad ma leh kutubta naxwaha hadii uu jeebku kuu saamaxayo ilaa dhowr kitaab afar kitaab shan kitaab iska soo qaado cashirka aad dhiganaysid ee baabulfaacil marka la dhiganayo habeenkaa ama intaan la dhiginba intaan la dhiginba eedan meeshaba imanin afar kitaab oo wada faacil ka hadlaya soo yara ahri adaa soo ahriyaya afar kitaab oo wada faacil ka hadlaya e, kawaakibkii baad eegtay qadrigii baad eegtay kanaad eegtay halka waxaad soo fadhiisanaysaa adiga oo mas'aladii faacilka ilanilaa ajruumigii baan soo dhiganay oo ruuxulicraabkii baan soo dhiganay oo kii saddexaad baa hadda inoo dhammaanaya saddex kitaabo saddexduba faacil ka hadlayaynu soo dhiganay kolka ka afraad markaad bilaabaysid qofka kuu akhriyaya waa inaad ku dhadhowdahay waa inaad isqiyaasi kartaa horta muxuu ka sarreeya waa inaad odhan kartaa muxuu maanta qofkani kula dheer yahay waa inaad odhan kartaa sidaa darteed afar kitaab shan kitaab habeenkii ama maalintii intaydaan cashirka soo xaadirin soo yara eega idinkoo dhowrkaa kitaab soo eegay welibana gruubis baa inta badan ugu fiican ardayda wax la sameeyaa de waxaa laga yaabaa arday kasta inuuna intaasoo kitaab iibsan karaynin inta isku xaafadda ihi way istilmaamayaano anuu qadrigaan inoo iibinayaabuu odhanaya waxaad iibinaysaa kitaab hebel adna shuduurka adna kan aad iibinaysaa kolkaa waa laysku wada imanaya meel baa laysla keenaya waa laysla wada akhriyaya ninba mid kaste midbaa magaca ugu qoran adu kan aad leedahay adna kan ad leedahay haddana wixii wuu idin dhexeeyaayo waxaana waad istabamarsanaysiin kanaan xalay soo akhriyee adna kaa iidhib adna kan soo akhri baad odhanaysaa saasaa laysku dabamarsanaya waa cidda ayna u saamaxaynin waxaan u malayn camreediga waxa ka dambeeya inaad inaad adigu sii akhrisato habeenkii inaad akhrisato ayaa wanaagsan sii akhriso markaynu nimaad su-aasha aad iweydiinaysa waxaan garanayaa arday wax soo akhriyey inaad tahay iyo in kale waan kala garanaya way su-aashai ka muuqanaysaa meele laysweydiiyaa jirta meelo qaaradaha laysku kala diraa jira oo lagu odhanay qaarad heblaayo su la weydiiye hindiya oo kale waxaa jira meelo la weydiiyo meelo lagu odhanayaa jira waa xijaaz oo dhan la weydiiyey su-aasha waxa weeye su jira ad adagoo cawisaad baa jira masaa'il aad adag baa jira oo laysku diro oo ama ficilada leh ama faacilka leh ama mubtadaha leh ama khabarka leh kolkaa su aad keenaysaa waxay noqonayaan su wax ku oola oo dee runtii culimmadu su ka shaqayn jireena ayaad keenaysaa hadday adayg tahay hadday jileec tahay haddii laakiin ka waran ay noqoto kelmadii shalay toole ee iska fududaydee mafcuulu macawgu agtiisa wax lagu sameeya haddaad intii u baahato waxaa la ogaanaya inaadan cashirkaba soo akhriin wax dheeraada inaad la timaad baa lagaa rabaa sheekh insha allah kolkaa culima insha allahu tacaala saddexdaa kitaabee ina hor yaalla tala waxaan odhanaya insha allahu tacaala aynu dib iskaga dhigano duratlyatiimaha aynu dib iskaga dhigano mulxaha aynu eh, mutamimu ajruumiyaha aynu iska qaadano mutamimu ajruumiya mutamimu ajruumiya waxaa jira dabcado khaldan baa jira waan idiin sheegayaa dabcado runtii aan fiicnayn baa jira waxa wanaagsanaan lahayd inaan soo qaaday ahayd waxaan haddii rabbi ogolaado beraan isku dayi doonaa berri inaan laba dabcadood soo qaado dabcadan wanaagsanayn oo de inaad weydiin mooyaane aynu odhanayno akhdaadeedaa badan xarakadeedaa khaldan kelmadaheegaa khaldan wax badan baa ka khaldan iyo dabcad runtii aan isleeyahay anigu way saxan tahay labadaa dabcadoodba insha allah berri inaan soo qaado si ardaydu ay kay soo qaadanayaan ay u ogaadaan kay iska daynayaanna ay u ogaadaan ayaynu berri insha allahu tacaala samayn doonaa saasay aniga ila muuqataa inaan duri kawaakibu duriyaha ama mutamimulajruumiya inaynu ka dhigano waanigi idinidhi icraab baa jira aynu samaynayno oo si yaroo shortikada aanu soo diyaarinayo isna berri maahe saa dambe insha allah fasax noqon mayna saa dambe ayaynu projectorka ku qaadan doonaa masaajidka sabuurad sawma leh sabuurad waynoo leedahay sooma midan weynayn haddaan xoogaa sabuurad waxoogaaya soo qaadanno waxaan samayn doonaa waxaan eegi doonaa icraabka afar cashar baan ugu tala gallay afar cashar afarta cashar iskugu keen xigi maayaan afar casharoo hadda isku wada xiga ma aha wax kaste oo la rafciyo waxa lagu icraabun baan hadda doonaya maalintaa inaan idinla eego wax kaste oo la rafciyo icraabkiisu wuxuu yahay maalinna wax kaste oo la nasbiyo icraabkiisa inu dhigani maalinna wax kastaoo la jero icraabkiisa inu dhigani maalinna ficilada oo wax kastaoo la bineeyo ayaan doonaya afwan wax kastaoo la bineeyana maalin baynu dhiganayna icraabkiisa gebigaba afartaa cashir haddaad icraabka ka qaadato sheekhow icraabkan ajruumigaa la icraabaya iyo la xifdiya iyo lagu dawaqayo adaa horta ila eegi doona waxaad sarkaysaa adigoo ila waan xifdisana ma intaasaa icraaba baad odhan doontaa waad yaraysan doontaa waxaan gaadhaynin eeg xaqiiqatan waxaan gaadhaynin shan sadar ayaynu icraabka gebigiisa ka dhigi doonaa shan sadar waxaan gaadhaynin laakiin waa khayaano waa khayaano maskaxdaadu ay soo jeedi weydo meelo yaryar baa isbedbedelaya waa sida xisaabtii kale meelo yaryar baa isbedbedelaya isbedelkaasina waa qaaciidadan aynu dhigannay wax kaloo kugu cusubi ma jiro shan sadar ayaanugu tala gashanahay meelaha shan sadar lix sadar icraabka gebigiisa inaynu ka dhigno waa um, rafca markaan soo qaadano nasbuhuna intaas in la eg buu noqonaya dee waxaan wabeyj gaadhaynin ayaa kitaabkaasoo dhan icraabkiisii uu noqon waxaan waraaqdaa labadeeda bog ayuu kitaabkan icraabkiisi inoo noqon intaa miyaadan xifdii karayn markaa insha allah saasay inoo noqon doontaa wa shukran jaziila